waslm axaadiista noo socota insha allahu tabaaraka watacaala majliskan toddoba iyo toddobaatanaad ilaa dhowr xadiid ayaa daciif oo isdaba taallo axaadiis isdaba taallo ilaa toddoba xadiid oo daciif ah ayaa isdaba taalla kadibna waxaa gadaal ka imaan doonta laba xadiid oo iyagana daciif ah ayaa insha allah cashar gudihiis ku imaan doonta sida marka sagaal xadiid oo axaadiista majliskanna waa axaadiis daciifa dacfigaas marka qaar waxaa weeyaan ruwaad majhuululxaal ah ayaa ku jira qaybna oo inta badanna ah iطiraab isbaraanbaritaan abiqilaaba abdla cabdullaahi ibn zayd aljarmi ayaa isbaraanbaray oo mar wuxuu toos ugu warinaya nucmaan bin bashiir mar saxaabi kale ayuu ka warinayaa mar isaga iyo nucmaan dhexdooda nin ayuu gelinayaa oo u dhexeeyo oo waasito ayuu gelinayaa marka idiraabkaas ku dhacay ee axaadiista marka inteeda badan loo daciifiyey marka waxaa kaloo culimmada qaar sheegaan cabdullaahi ibn zayd iljarmi waa iqatun habt kaiiru tadliis waa tadliiskiisa aad u tiro badan markuu anucmaan bashiir ka warinaan wuxuu leeyahay can can nucmaan bashiir xadaanii io samictu toona ma dhahay marka cilada ayada laakiin waxaa weeyaan cilad lagama dhigin oo cabdullahi bn zayd aljarmi tadliiskiisa tadliis aadiis axaadiis tadliiskiisa darteed loo radiyey ilaa hadeertan aad uma badno sida awgeed iطraabkaas iyo isbalanbaritaankaas ee axaadiista loo daciifiyey intaa waxaa dheeri ah oo la socda alfaad ka duwan alfaaddii yacnii guud ahaan axaadiistii hore iyo kuwa dambeba ka yara duwan ayaa ku jirta oo shuduud cabiri karaan ayaa ku jirta sidaa awgeed marka sagaalka xadiid oo majliska ku jirta sagaalkaba waa daciif macnaheeda marka maxay tahay axaadiista ku jirta ama sagaalka xadiid macaanida ay xambaarsan yihin waa daciif macnida saa ma ahan alfaad ku jirta ah oo axaadiista kale aan waafaqsaneyn ayaa ku jirta sidoo kale waxaa muxuu ahay meesha sanad ahaan buu daciif u yahay laakiin dhanka matniga axaadiista waa axaadiista kale ayaa u kabaraqaad laakiin alfaad ay la gooni noqdeen sidii aan soo maraynay xalay kii aan soo marnay oo kale oo ahaa sufata zamzam oo kale inuu nabiga ku tukada calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaaba noocaas ahna ku jiri karaan marka sidaaha loola socdo waa majliska ugu badnaa oo axaadiis daciifa ah, aan akhrino intii hadda aan soo marnay toddobaatan iyo lixda majlis aan soo marnay sagaal xadii oo daciif isku xigta walaa xataa saddex xadii oo daciif isku xigta walaa laba xadii xataa oo daciif isku xigta inayna soo marti waxaan filaya aad iguma muuqato waa yahay nawcun aakhara nooc kale oo sifada loo tukada salaatulkhawf salaat salaatlkusuufka ama khusuufka ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun afar boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid daciifa weeyaan qaala imam nasa a abarna hilaal ibnu calaa ibnu hilaal weeyaan alraqi waa saduuq qaala xadaثana xuseyn ibnu cayaash الsulami waa hiqa qaala xadaثana zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya aljucfi weeyaan waa hiqatun abu isxaaq الsabiici wuxuu ka maqlay markuu ikhtilaad ku dhac kadib haddii xadiid uu ka wariyay abu isxaaq الsabiici waxaad ogaataa bacda اlاkhtilaaط inuu ka wariyey ninka la yidhaahdo زhayr ibn mucaawiya الjucfi qala wuxuu yihi xadaثna waxaa noo warram alaswad ibn qays alcabdi waa iqa qaala xadaثanii haclaba ibnu cabaad alcabdi waa maqbuul ay majhuul alxaal xaaladiisa jaahil ayaa laga yahay weyaan min ahli basrati oo reer basra ahaa waa reer basra sidaa weeyaan ninka la yidhahda haclaba ibnu cabaad alcabdi waa reer basra annahu ninka la yidhahda haclaba shahida wuxuu xaadiray khudbatan khudba ayuu xaadiray lisamura ibnu jundub uu leeyahay saxaabigaas khudba u khudbayna ayuu joogay fadakara wuxuu ku sheegay fii khudbatihi khudbadiisa xadiidan ayuu ku sheegay can rasuul uu ka sheegay sala allahu calayhi waali waslem qaala samuratu wuxuu yidhi jundub bayna gor ana aniga yowman maanin iyo qulaaman wiil oo meel aan saaray ree aan saarayda narmi aan tooganayna qaradayni laba meelood ama laba goobood aan tooganayna oo lana anaga aan lena can cadi rasul rasulka nazaweynkii sal l slem laba meelood aan tooganaynay qaradka waa meesha la toogta ayaa la yihahdaa weyaan aniga iyo wiilkaas reer ansaareed ayaa tooganaynay calaa cahdi nabi nabig zamki sal slam laba goobood ayaan tooganaynay xataa idaa kaanat ishamsu xataa ilaa idaa kaanat ay ahaato ashamsu qoraxda qayda rumxayni laba waran udhigankooda aw alaaثatin ama saddex udhigankeeda fii cayni naadiri qofka eega oo fiirina qoraxda ishiisa marka laga eh, shidaal qaato laba waran ama saddex waran inta ay baxaan intaasoo kale qoraxda markii ay joogta min alufuqi jihada qorax ka soo baxa ah iswadad way madoobaatay qoraxdii faqaala axadunaa mid kanaga wuuu yihi saaxibi wuxuu yidhi waa isaga marka sida noo soo hormartay samura laftarkiisa hasaa yidhi qaala wuxuu yidhi axadunaa mid kanaga lisaaxibi wuxuu ku yidhi intaliq binaa naken ila almasjidi masjidka naadi fa wallahi allan ku dhaartay layuxdianna wuu soo kordhini shanu haadihi shams qoraxdan arrinkeeda wuxuu soo kordhini lirasuulilah wuxuu soo kordhina sal slm fii ummatii ummaddiisa xadaثan arrin cusub oo soo kororta ayuu keeni doonaa qoraxmadoobaadkan wuxuu keeni doonaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu wax u soo kordhiyo ayuu ku xambaari doonaa sida ayuu yidhi radi allahu tan arda qala wuxu fadafacnaa ila almasjid masjidka ayaan soo aadnay qala wuxu fawaafayna rasuula nabiga ayaan la kulanay sala allahu calayhi waali wslam xiina goortii kharaja ila naas dadku uu baxay isagoo nabiga dadka u baxay ayaan la kulannay qaala wuxuu yidhi samura fastaqdama nabiguu hormaray fasallaa wuu tukaday faqaama kadibna waa sifadii wuu istaagay qiyaaman istaagitaan faqaama wuu istaagay ka awali qiyaamin istaagitaan kan ugu dhirarka badan oo qaama bina uu istaagay fii salaatin salaad qatu weligii ayuu nabiga istaagay weligii salaad muxuu ana dujiye ti ugu dheerad ayuu nabiga tukaday sal l slm maa nasmacu lahu sawtan dhawaaqna kama maqlayno mujadan maa nasmacu lahu sawtan horaana maxaan soo marnay ya qara'a qara'a soo soo marin cod ma lahan <laughs> waa samit ama waxay dhahaan silent wa <laughs> wax cod haba yaraatay ma lahan meelaha marka taabashada keentay maqbuul majhuul xaalka marka laga taga tanaa ka mid noqon karto shuduudka uma kadibna rakaca wuu nala rakuuc bina annaga ka awali rukuucin rukuuc tan ugu dheeraa dheer dherar badan maa rakac uusan rukuucin bina annaga fii salaati salaad qadu weligii ma nasmacu lahu sawtan codna aanan u maqlayn nabiga sal slam uma kadibna sajada bina wuu nala sujuuday ka awala sujuudin sujuudtan ugu dheer maa sajada uusan nala sujuudin bina annaga fii salaati salaad qatu weligii laa nasmacu lahu sowtan codna uma maqlayni dhawaaq uma kadibna facala dalika arrinka ayuu sameeyey fi rakcati aaniyata rakcada labaad midla daalika arrinkaas oo kale qaala wuxuu yidhi fawaafaqa wuxuu waafaqay tajali shams qoraxda faydankeeda wuxuu waafaqay juluusahu nabiga fadhigiisa fi rakcati aaniyata rakcada labaad u fariistay ayuu waafaqay fasalama wa salaam naqsada nabigana sal slm faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waana calayh wuuna ammaanay washahida wuxuu qiray an laa ilaha ilaa xaqlu abnasun allah alweyne mu'yn washahida wuxuu qiray annahu Eh, nabi mxamed sal slm cabdulahi adoonka rasuuluhu rasuulkiisna ayuu qiray mukhtasarun xadiidka ugu dheeraa waa xadiid lasoo gaabiyey oo lasoo koobay weeyaan xadiidka marka macaanidu waa xambaarsan macaanidii aan soo marno caadiga ahayd laakiin ninkaas majhuulxaalka ah oo haclaba ibnu cabaad ilcabdi ama maqbuulka ah iyo sidoo kale maa nasmacu lahu sawtan oo laba jeer soo celiyey intaanan ka ahayn waa xaadiis horun muwaafaqsan yahay nabigeena suu samey sal allahu alayhi waali waslm waana daciif xadiidka نوع آخر نوع kale xadيiثkaasna waa ضaciif kun afar boqol iyo sideed iyo شhan iyo sideetanaad a waa xadيiث ضaciifa qaala الimaم نasي aليه mt aخbarna محamed بن baشhaaر waa bundar xadiidka isna ضacfigiisa iطiraab ayaa ku jira iطiraabkaas iyo cancanadii aan soo marnay oo nucmaan bashiir uu yidhi ninka la yidhaahdo abi qilaaba cabdillah bn zayd اjarmi intaas ayaa ku jirta laakiin cancanada ayada cilad ma keenaysa siay culimada ama muxaqiqiinta leeyihiin waxaa haddi xadiidka cudurkiisa ah waa iطiraabka iyo isbaranbaritaankaas xadiidkan afar boqol iyo han iyo sideetanaad waa xadis daciifa qaala imam nas abarna maxamed bashaar bundar waa iqatu xaafid qaala xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajid athaqafi waa iqatu tagayara qabla mowti bialaث siniin qaala xadaana khaalid ibnu mihraan axada waa iqatu yursil can abi qilaaba cabdilahi bn jarmi wa iqatu faadilu kaiir alirsaal an nucmaan bashiir wuxuu ka wariyey radia alahu ta arda aabihii iyo isagaba waa laba saxaabi radia allahu canhuma qala wuxu yhi bnucmaan bashiir inkasafat shamsu qoraxda ayaa madoobaatay calى cadi rasul nabig zamnki sal slm fakharaja markaasuu nabigeena baxay sal slm yajuru isagoo jidi hawbahu maradiisa fazican fazican isagoo argagaxsan weliba xataa ataa ila uu ka taga almasjida masjidku ka imaado weeyaan falam yazal nabigeena kama zuulin salى اllahu alayh ali waslm yusalii inuu tukado bina anagu una dujiyo xata injalat ilaa qoraxda ay ka faydanta falama jarad goortay faydeen qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayh waali wasalam ina naasan dad yascuuna waxay sheegayaan anna shamsa qoraxdi walqamara dayaxa laa yankasifaan uma madoobaadaan limowti axadun inay u ama uma madoobaanayaan ilaa limowti cadiimin mid weyn dhimashadii mooyane oo meenu cadama kuwa weyn ka mid oo ahlu adduunyada ragga madaxdaba ka muuqmuuqda magac lah iyo mxuu aha maqaanbala walaysa kadalika arrinkaana saa ma ahanin ina ashamsa qoraxdi walqamara dayaxa laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaati geeradiisa walaakinahuma iyaga aayaataan waa laba aayadood min aayaati aayaadka alle ka mid caza ah wajal ina allaha alla weyne caza wajal idaa badaa hadduu u muuqda lishayin shay min khalqihi khalqiis ka mid a ah, khashaca lahu uu khushuuca faida raytum haddii ad aragtaan dalik arrinkaas fasalluu tukada ka axdai salaatin salaad tan idinkugu dhow oo kale u tukada sallaytumuuha salaadaasu sallaytumuha tukateen oo min almaktuubat ah salaad faradka saasuu nabig yihi sala allahu alayhi wasalam iyo xadiidka lagu warinaya lakin xadiidka waa xadiid daciifa ah weya wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja salaadda u damaystay ahayd oy tukadaan salaadda subaxay ahayd salaadda subaxi salaatulkhowf ma isleeyihiin isku sumiyaa loo tukani yaa culama alla intii aan soo marnay abadan abadan allaahuma in ta'wiil loo raadiyo oo la yidhahdo laba rakca oo laakiin laba ay ku hoos jirto inaan len waa gooni laakiin salaad subax iyo iyada isku salaad maaha isku nooc maaha khudbana kama dambaynin walaa muxuu aha afar rukuuc na ma jirin laba rukuuc bay ahayd marka waxyaabaha dacfigu keena qeybay ka noqon karta idiraabkaas ayaana asaas u ah waay xadiidkun afar boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid daciifa qaala alimaamu nasai alay mtl akhbarna ibrahim bin yacquub aljawsajani weeyaan waa hiqatun xaafidun rumya binasb nasbigaas ma taqaanaan rumya binasb maxaa loola jeedaa ahlu beytki inuu xoogaho yani jugsiin jiray ayaa lagu yarato yani yansibuuna اcadaal li ahli الbeyt ayaa lagu yaro sheegay qaaluu xadana camr bn caasim اkilaabi wasaduuq fii xifdi shay xifdigiisana waxba ku yaro jira ana jadahu awogii cubaydullah ibn اlwazaac waa majhuul majhuul weeyaan xadiidka marka ciladiisa halkaas waa garateen xadaa wuxuu u sheegay qaala wuxuu yidhi xadaana ayuub aلsikhtiyaani ayaa noo warramay wa iqaة tabt can abi qilaabata cabdillah bn zayd اjarmi wa iqaة faadil laakinahu kaiir risaal can qabiisa qabiisana waa ugu wari ancano ugu wari mar labaad ibnu mukhaariq alhilaali radia allahu canhu arda qaal wuxuu yidhi qabiisa kashafa ama kasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay wanaxnu annagana idaaka xilligaas maca rasuulilah nabiga al la joogna bilmadiinati magaalada madiina fakharaja uu baxay nabigana sal sl fasdican xaal uu yahay mid argagaxasan yajuru hawba manadiis jiidi fa sallaa rakcatayn laba rakac ayuu tukaday aطaalahumaa labada rakca uu dheereeyey fawaafaqa wuxuu waafaqay oo isku beegmay insiraafuhu kasoo laabashadii salaad oo ka soo laabmay injilaa'a ashamsi qoraxda faydankeeda ayaa iswaafaqay faxamid allah alweyn ayuu mahadi waana caleyh wuuna ammaanay uma qaala kadib nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ina ashamsa qoraxda iwalqamara dayaxa aayataana waa laba aayadood min aayaati illaahi caza wajal wainamaa iyagana laa yankasifaan umadoomaan limowti axadin qof dhimashadii waana lixayaati faida raaytum min dalika faida ra'aytum haddii aad aragtaan min dalika arrinkaa shay-an fasalluu tukada ka axdai salaatin salaad in kugu cusboonaashada badan in kugu dhowaashada badan ow maktuubatin la farad ila sallaytumaa tukateen oo kale u tukada salaad fajr camal salaad fajr iyo salaad alkusuufna isma lahan xadiidkun afar boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid daciif weyaan isna qaala alimaam nasi alay amatl akhbarna maxamed ibn muhanaa daciifka caw waxaan ka yaaba in laga cararo daciif daciif daciif daciif daciif ya maxamed بn mثanى anasi maxamed mثanى iyo maxamed بn bashaar labadana waa taqaanaa ka ya farasay rihaan laba nin oon kala dhicin wa waana labadaba waxay shuyuuq u yihiin asxaab اkutub الsita bukhaari muslim abu dawud tirmidi nisaءi ibn maaja intaba labadaba sheekh bay u yihiin aadna waa ugu wariyaan hy abu daawuud iyo muslimka iyo markaad aragtaan labadani say ugu warinayaan aad ula yaabaysan moxamed ibn mثan canasi waa iqatu xaafid can mucaad ibn hishaam mucaad ibn hishaam madiian ka bod qa adana waa noo hore mucaad ibn hishaam wahw ibn hishaam weya adastawaai waa saduuqun rubama wahim qaala xaddaanii abi aabbihi waxaa weeyaan hishaam addastawaai weeyaan iqatun habtun rumiya biqadr can qataada ibn dacamat saduusi basri waa iqatun habtun yursil yudalis can abi qilaabata can qabiisata alhilaali radia allahu canhu ardaqa ana shamsa qoraxdii inkasafat way madoobaatay ama inkasafat way madoobaatay fasallaa nabiyulah nabigan wuxuu tukaday rakcatayni laba ra rakcatayni rakcatayni rakcatayn laba rac laba rac ayuu tukaday yani markii hore laba rac ayuu tukaday laba sujuudood raaci kadib laba rac ayuu tukaday xata njalat ilaa ay ka faydanta waxaa kaloo laga fahmi karaa inuu laba ragca iyo laba ragca iyo laba ragca saa u sii waday ayadna haddii ay macnaha tahay waa shuduudkii halkaas waa iyadna ka galayaa hata njalat ilaa ay ka faydanta uma kadibna qaala wuxuu yidhi nabigeenna sala allah alay slam ina ashamsa qoraxdii walqamara dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaakinahuma iyaga khalqaani waa laba uun oo min khalqihi alla uunkiisa ka mid ah waina allaha alweyne caza wajal yuxditu wuxuu soo dersiyaa fii khalqihi uunkiisa maa shaa wuxuu doona ayuu ku soo dersiyaa waina allaha alweyne caza wajal idaa tajallaa hadduu u bambaxa ama uu u muuqda lishayin shay oo shayga ilaahay subxaana wa tacala xijaabka u dhexeeyey dhaxda laga qaado oo min khalqihi khalqigiisa ka mid a ah, yakhshacu lahu uu khushuuci faayuhumaa koodii qoraxda iyo xadaa uu arrinkaas usoo dirso ama uu ku dirso fasalluu tukada xataa yanjaliya ilaa u ka faydmaka isagaa aw yuxdiu aw yuxdia uu soo dersiiya dha laweyne amran amar kale uu soo sidaa weeyaan xadiidka marka waa daciif laakiin ida tajallaa lishayin min khalqihi yakhshac lahu nabi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ya maxaa dhacday markuu u baxay inuu alla subxaana wa tacaala uu munaajaat la sameeyo uu la faqo insaxa tacbiir kadibna wuxuu yidhi rabbi arinii andur ilayk ilaahayow iskay tusi aan ku arke aan ku eege qaala lan taraanii walaakin indur ila اljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii aniga inaad aragto hadda adduunkan suuragal maahan laakiin waxaa weeyaan buurtaas eeg falama tajallaa rabbuhu ila اljabal xijaabkii u dhexeeyey rabulciza tabaaraka watacaala iyo buurtii ayaa dhexda laga bixiyey kadibna maxaa dhacay jacalahu dakaa mid burburtay oo biday oo siiga ay noqotay wakhara muusa muuse halkaa iska joogeyn khara saaciqan khara muusa saaciqan isagoo muxuu ahaa miir daboolan oo suuxsan ayuu dhulku dhacay marka shayga marka ilaahay subxaana wa tacala khalqigiisa waa alla adduunkan istusiyo shayga asaga waxaa weeyaan yakshac ayuu leeyahy marka riwaayaadkii laakiin kale oon soo marnay oo saxaax iyo sunankaba ku jiray raggii aad ogeydeen iyo umuna caaisha iyo in badan ay soo wariyeen weliba ragga aad ibaadtahay ay soo wariyeenna wuxuu ku jira waad ogeydeenoo cibaarada kuma jirin cibaarada iyada kuma jirin laakiin macna ahaan waa istinaas ama dhanka waxaa lala aadi karaa فلma تجلىa رabhu لiلjabل جaclahu daka وhر muسىa صcقa waa lala aadi kara والlah aعلم waay xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo siddeetanaad waa xadiid daciif qaala imam nasai alah mt abarna mxamed bn muthan alcanazi can mucaad ibn hishaam qaala xadaanii abi can qataada waa sanadka hore can abi qilaabata can nucmaan bashiir radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigen wuxuu yidhi idaa khasafat ishamsu qoraxda haddii ay madoobaato iwalqamaru dayaxa fasalluu tukada ka axdadi salaatin salaad tan inkugu cusboonaasho badan oo sallaytuma aad tukateen waa salaada fajr oo kale tukada xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa daciif isna qال الإmام نسي عليه أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم اللودي ثقة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين weyaan ثقة ثبت عن الحسن بن صالح الهمداني الثوري ثقة فقيه عاabد عن cاaصم الأحول cاaصم الأحول martabadiisa yaa ii sheegi y ثقة نعم أحسنت can abi qilaabata can nucmaan bashiirin ana rasuula sal slam salla wuxuu tukaday xiina goortiin ka safata shams qoraxday madoobaatay midla salaatina salaadanagoo kale yarkacu uu rukuca sujuud yasiid uu sujuuday midla salaatinaadan marka haddii aad ula jeedo isku noocay ahaayeen baabkaas baab jiro ma aha dacfiga marka waxyaabaha keena ay qeyb ay ka noqonaysaa soo maaha midla salaatina shuduudkaas salaadanagoo kale maaha waa ka duwanta salaadeenna hal rukuuc iyo hal iyo laba sujuud ay leedahay tanna waxay lahayd laba rukuuc iyo iyo laba sujuudood marka waa kala duwanta aad ay u kala duwanta sidaa wey xadid kun afar boqol iyo sagaashanaad waa xadid daciif isna qaala alimaam nascali akhbarana moxamed bashaal bundaar weyaan qaala xaddaana eh, mucaad ibn hishaam qaala xadaanii abi can qataada can xasan ibn abi xasan albasri waa imaamkii can nucmaan bashiir radi allahu taala canhuma can nabiy nabig wuxuu kor sal sl anhu nabigeena calayhi salaa slam kharaja uu baxy yowman maalin mustacjilan isagoo aad u degdegsan ila almasjidi ayuu aaday waqad inkasafat aal qad inkasafat ay madoobaatay ashamsu qoraxdii fasalla wuu tukaday xata njalat ilaa ay ka faydantay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ina ahla aljaahiliyata ahlu jaahiliyada kaanuu waxay yaquuluuna kuwu yidhaahdo ina ashamsa qoraxdii walqamara dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan ilaa limowti cadiimin mid weyn dhimashadii oo min cudamaai ahliardi ahlu ardada kuwooda weyn ka mid ah waina shamsa qoraxdii walqamara dayaxana laa yankhasifaani ina shamsa qoraxdii walqamara laa yankhasimana uma madoobadaan ilaa limowti cadiimin mid weyn geeridii oo min cudamaa'i ahliardi ahluarada kooda weyn ka mid a darteed mooyane ama arrinkaa dartii mooyane uma madoobadaan kadibna hadalka nabigan ayaa wad sal اه slm waina shamsa qoraxdi walqamara dayaxna laa yankhasifaani uma madoobadaan limowti axadin qof dhimashadii si kastuu yahay walaali xayaati noloshiisa ma madoobaadan nabigeena markuu dhintay ay madoobaan lahayn haddii qof loo eh, dartii ay qoraxda iyo dayax umadoobaanaan u madoobaanayaan weyaan sala allahu calayh waali wasalam walaakinahuma iyaga khaliiqataani waa laba uun oo min khalqihi alla uunkiisa ka mid ah yuxdiu lah allo inuu soo dirsiya fii khalqihi uunkiisa maa yashaa wuxuu doono faayuhumaa koodii inhasafa madoobaada fasalluu tukada xataa yanjariya ilaa u kafaydmo aw amaba yuxdia uu soo dersiya allaahu alla weyne amran arrin uu soo dersiiyo saa yeela ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam laakiin xadiidka macaanidiisa waa macnihii aan soo marnay waxaba yaraata dheeri oo ku jira oonan ahayn ahlu jaahiliga hadalkooda oo ayadna xadiid kale oo ku soo arooray saxiixa ma jiraan weyaan ma jiraan sidaa weyaan waa yahay xadiidka marka axaadiis daciifka ahayd toddoba ka mid ah horta gadaaln iska soo marina alxamdulilah anagoo nabad qablana waan ka soo baxnay insha allah tabarak wa tacaala bal xadiid saxiixeed aan galla markaan ku noqono xadid kun afar boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiis saxiix weeyaan qaala alimaam nasayi alay matl akbarna intaan in la maro oo xadiidka daciifka iyo saxiix la kala saaro oo lagu kadeedma annaga alxamdulilah waxa iska diyaarsan oon dhib lahayn saxiis saxiix daciif ay ku qorantaan iska yaa iskaga taxashtaxashleynayna ragga hawshan ka shaqeeyey yacni markaad aragto juhdiga ay gamareen ninka la yidhaahdo tahdiib اlkamaal alimaam اlmazi oo fii cilmi الrijaal waa soddon iyo شhan mujalad wuxuu ka shekaynayaa maxamed bashaar ayuu ka sheekaynay inta sheekh ahayd oo wax u dhigtay iyo inta arday ah uu waxbaray iyo inta meel u istaagay iyo inta wixii laga sheegay iyo culimadu waxay ka yidhahdeen ayuu wuxuu ka waramaya karaariis intaasoo bod ayuu kaga hadlaya maxamed bashaar keligii markaasuu soo boodi mucaad ibn hishaam buu ka hadli inta culimada ka hadashay iyo intaad yani taarikhdiisii maalintuu dhashay ilaa maalintuu dhimanay geedgeed meeshuu istaagay wuxuu ku hadlay ayuu ka hadlay tahdiib atahdiib tahdiib alkamaalka ayuu tahdiibiyey ee iskala alimaam alxaafid ibn xajar ee iskala isna tahdiib alkamaalki mizi ayuu soo koobay isna toban iyo dhowr mujalad ayaa nasakhda qaar ay yihiin kadibna annagoo kale ayuuna arkay oo dad iska yara qandhaysan ansaxa tacbiir amaba iska daalan ayuu arkay isna tahdiib eh, taqriib tahdiib kitaabkan halka mujalad weyn ferburka horaan wuxuu aan jira afar mujalad laakiin marka la taxqiijiyey labanaa taxqiijiyeen nin waxaa la yidhahdaa abulishbaal albakistaani waa dakmi mujalad aad weyn oo aad qurux badan weyaan daarulcaasim inaydan fila ayaa abcisa kan kalena nin la yidhaahdo humari oo reer maqrib ah oo sheekh anaga shacbaad u dhihi jiray huwa sheekhu mubtadic saasuu dhihi jiray huwa sheekhu mubtadic ayuu dhihi jiray marka ayaa isna taxqiijiyey labada taxqiiq waa wax aad u qiimo badan hal mujalado aad u weyn weyaan haakada kuwaas waxaa weeyaan qaar ducafadii yacni eh, raggii ducafadaha basaa lagu ururiyey qaar waxaa weya ragga iqaadda basaa lagu ururiyey ibn xabaan iyo ragga de fii iqaatihi iyo ibn abi xaatim iyo waad garanaysaan marka waxaan kala jeedaa juhdiga intaa le-eg rag baa saas dhididka iska daadiyey akhiiranna alimaam alalbani caleyh raxmat ullah waa calaamat alcasri fi اlxadiid ayaa isna u fariistay oo sunanka saxiixeynka hadal ma lahan sunanka iyo kutubo aad u badan oo kutubo muxuu ahaa eh, sida eh, kitaabka irwa alkhaliil fii takriiji axaadiis eh, nanaari sabiil marka iyo de kutubo aad u badan mishkaat masaabiix noqoya jaamic sagiirka noqoya ziyaadaatihi iyo haakada kutubo aan la koobi karin ayuu asna u fariistay alimaam alalbani markii taarikhdiisa laydinkaga warramo wax caadi maaha asalkiis wuxuu ka soo albania markii shuuciyaddii iyo beladii ay muxuu ahaa ee adduunka ay baabi'inayaan ayuu soo haajiray arda sham ayuu aabihii la yimid sheekh albani aabihii nin culimo ayuu ahaa kadibna ilaahay subxaana wa tacaala fatx min rabbi min rabbika ayuu siiyey kadibna juhdiga almaktaba الظaahiriya oo dimashq ku taallo wuxuu gelayaa bacda salaat اlfajr wuxuu usoo baxayaa salaadda bes duhurka usoo baxaya oo masjidka u dhegnaa casrka usoo baxaya maqribka usoo baxaya salaadda cisho usoo baxaya uu ku noqonaya muntasaf اleyl oo lagu dul xiri ilaa furo marka dambe loo samey ya saas ninka jaaxid la sheegi jiri <laughs> kutu waxaa weeyaan kutubu ku dhinta la dhihi jiri oo kale wa marka wix ayaga waxay keeneen juhdi in maanta silsilaة alaxaadiiث aلصaxiixa wa silsilaة alaxaadiiث aلضaciifa oo intay leegyihiin iyo inta mujaladooyihin aad ogsoon tihiin uu soo saaro oo jaamic saqiir ziyaadaatihi saxiixiisa daciifis u kala saaro abu daawud tirmidi nisaa-i ibn maaja saxiix annaga marka hadda waa iskaga yani alxamdu lilah saxiix daciif saxiix wadaadka xadiis daciif wax asaga haba yaraata ka geystay akriyey oo hadda fadhi kursiga ku fadhi wuxuu ka geystay oonan ahayn inuu sheega yaa dadku dhaajinaya marka dadka ayaga ilahay waxaan ka baryana subxana wa tacaala firdaws ala allah siiyo darajada allah sara mariya runtii waa ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan tajdiidka diintan dadku ilahay usoo saaro horaan waad ogeydeen nin baa wuxuu la imaanaya xadiidka nabiga lagu been abuuri sal alla slam makduub mawduuca ayuu la imaanaya markaas markaad ka hadasho oo tidhaahdo war xadiidkan waan sidee wuxuu ku le kitaaba ku qoran yahi kitaaban ka akhriyey kitaaba carabi wax kastoo carabi waxaa loo haysan jiray dadka qaarkood inuuba muxuu ahaa yahay diin kitaabu ku qoran yahay dayribiga iyo casharfaraga waa kutub carabiga ku qoran dayribiga mataqaanaa iyada casharfaraga ragga aadka uma yaqaanaan waa kutubo sixir ah ya casharfaraga kutubaha yani raggan kitaabka ablowga amaba yani hawlahaas ay ku shaqaystaan waa dayribiga iyo casharfaraga waana kutubo sixir ah ya sheekha haddii marba uu minhaajkana yaqaano jalaalkana u yaqaano gobolada qaar oo soomaalida minhaajka hadduu yaqaano weliba khaasatan mxuu aha kitaab nikaax siiqada nikaax lagu caqdinana uu muxuu ahaa si fiican u yaqaano dayribigana ama macshar faraga midkoona u haysto ama labadaba isku darsado jalaalkana ama tafsiirka u taqaanaan uu jalaaleynkan u haysto ya bas khalaas mawliidka afartiisa rubac iyo hamziyadana uu kor ka yaqaano wabilaahi التwفيiq ninkaas waxaa weyaan calaamaة laa yushaqa lahu gubaar wix dhaw iyo howlaha ku saabsan iyo kitaabadaytaan iyo howlahan isagaaba uta waa طibigi iyo mxu arrinkaasa u taagan wixii nikaaxid iyo howlo iyo hadduu ku darsada mxua faraa'idka oo mxua sida wax loo dhaxshiyo ku darsadana kaba sii fiican xaalada noocaasa la soo maray marka wax iyagahay dad baa inta qabtay dhididkoodii dhiigoodii wakhtigoodii indhahoodii geliyeen oo saas runtii maanta ma daciif صaxiix iska leeda waa badan isma dhibayst wax dhiba ah huweynoo dareemaysaba ma lahan ilaha khayra siiya subxana wa tacaala allahna barakay waa yahay xadiidka kun afar boqol iyo iyo kow iyo waa xadii صaxiixa qaala alimaam nas alay mt abarna cimran ibnu muusa sheekh اalbani aleh ramat lah intuu ka keeni sheekh اalbani meel kale ma aadin xadiidkan sanadkan uu dabageli moxamed bin bashaar wuxuu ku noqonayaa in alle intii kitaab wax laga qoray tahdiib اlkamaal tahdiib الtahdiib taqriib الtahdiib miisaan اlictidaal lisaan miisaalki kutub aljarx waالtacdiil iyo kutub الrijaal wax uu reeba lama arko waxaa laga yaaba boqol kitaab oo kutubta ayada inuu muxuu ahaa ninka la yihah maxamed bashaar uu dul istaago xadiidkan waxaa laga yaabaa inuu saddex maalmood afar maalmood ka qaataa laga yaaba inta iyada oo min asabax ila almasa markaasuu wax alle wixii culamada ay ka dhaheen wuxuu noqonayaa kutubihii kale oo kutub takriij kutub takriij nasb ray lizaylaci oo kale ayuu unoqonaya zaylaci almacluumiya ninkaas xanafiyu ah laakiin zaylacda a taqaana waa soomaali nisbatan ilaa zaylac weeyaan ilaa zaylac wa kitabka hadaad aragteen muxua nasb raaya iyo kutubo aad u badan oo kutuba takriija ayaa jira marka kutubahaas u laabanaya markuu xugun saara marka raggii hore oo culimada waxay ka dhaheen oo dhanna xadiidkana uu soo ururinaya marka wixii kala fiirsanaa oo boqol kitaab ku kala fiirsanaa ayuu khulaasadii iyo duduubka ku siinaya bas tamaina marka haddii ay wax usoo baxaan ama lagu tembihiyana ytaraajac taraajacaat imaam albani wuu jira oo xadii uu ka noqday marka hore uu saxiixu yihi ama daciifu yihi wahaakada alimaam ashaafici eh, caleyh raxmat wuxuu leeyahay laba madhab waa taqaanaan alqadiim waاljadiid qowl qadiim qowl jadiid waa taqaanaan markuu baqdaad joogay qowl qadiim ayuu lahaa markii dambe oo muxuu ahaa reer masr oo uu noqdayna wuxuu lahaa qowl jadiida alimaam shaafici waxaa laga sheega wuxuu dumarka wuxuu aad u ammaanay ahlu masr ayuu aad u ammaanay maaqan wuxuu ku ammaanay yaa masr yaa ka warraya aad buu dumarkooda u ammaanay wuxuu waxaa laga sheegaa inuu yidhi qofkii aanan misriyad guursanin lam yuxsin muxsan <laughs> muxsan noqonin ayaa laga sheega wallahu aclam ma wuxuu sheekha muxuu ahaa kale wanaag a dumarka kale ay qabin inay qabeen laga yaaba xilligaas ree masar yaa wax ka ka warraya amaba aad u yaqaan ama kusoo noolaa naga ma naqan waayahay marka imaamka hadda minhaajku waad aragteen qowl jadiid walqadiimka ma abadan muctimaadka laictimaada waxaa weeyaan waa qowl jadiidka masaa'il kooban oo qadiimka la rajax way jirtaa oo nusuusta ay badan yihiin ama nusuusta ay xoog badan yihin lakin haaliban jadiidkaas unbaa un muctamadka marka madhabka sheekh albani marka haddii axaadiista qaar uu ka noqdo hal mujalad waa kitaabka oo taraajacaadkiisa axaadiista qaar hadduu ka noqdo marka ood qaar uu saxiix yihi wuxuu yidhi waa xasan qaar xasan uu yidhi wuxuu yidhi waa saxiix qaar uu yidhi daciif waxaa weeyaan mawduuc ay la gaareen qaar uu daciif yidhina marka oo ka noqdayoo muxuu ahaa waa kada laakiin waa wax kooban wa mujalad xataa latiifa waa aad u weyaan marka qofka inuu madhabkiisa bedelmo oo cilmi aad u kordha qofka diyaanada iyo ahludiinnimadiisa ay kutusinaysaa iyo qofka caalimka inuu yih waan ma aqaan aqoon umali sheekhana sheekh eh, sheekh eh, cabdilmasin cabaad xafidahu اllah masjid nabowi lixdameeya sana ayuu mxua dhex fadhiya wax ka akrina casharka markuu dhammeeyo uu ka baxa sunan nasaa-i abu daawuud tirmidi ibn maaja kulli kutubihii aan ka dhegaysano ay ka mid ahayd markuu muxuu ahaa sheekha cashar ka baxa toban daqiiqa bayn adaamun iqaama intaas ayaa waxaa weeyaan su-aal la weydiini su-aalahaas marka haddii toban ay yihiin toddoba ama lix ka mid wuxuu leeyahay laa aclam laa aclam maba isdhibaayo laa aclam laa aclam laa aclam mara waxaa dhacday su-aalaan weydiiyey tuulooyinkan ayaan tagay toddoba mise lix waxaan maqan su-aalo aad u badan iyo saddex wayaan ma xasuusta su-aalo ad adag ayaa lii soo dhiibay oo la yidhi su-aalahan ka soo jawaab ma aqanaan ku ihahay aqoon u malihi sheekhayga markaan u tagaan weydiin galab casr ah markaan casriya ani wadaadka asxaabna dukaankiisaan joogay madiina ayaan telefon u diri telefoonkii landlineo meeshii la kala hadlay ah, sheikha liigu dhiibay bacd casr uu su-aalaha ka jawaaba su-aashii koobaadaan weydii uu dhegeysta wuxuu yidhi laa adri tii labaad aan weydii markaasuu laa adri tii saddexaad imaba gaarsiin wuxuu yidhi kullu as'ilatika hakada su-aalahaad oo dhan ma noocaana markaas aan ku idhi may khalaasuu yidhi khalaas telefonka gudami gab waad soo moogtahay dadkan tuulooyinka iyo jooga masaail waxay leeyihiin rakiig ah oo u baahan in aad iyo aad wakti badan la geliyo mararka qaarna ataa iftiraad ah oonba dhicin weligoodna aan dhicin sida xanafiyada oo kale marka alcumuum noqoshada marka laga noqdo way jirtaa qofka inuu mxuu ah waxaan ma aqaani yidhahdana waa nisf alcilmi weyaan waa nisf alcilmi xadiidkun afar boqol iyo kob iy sagaashanaad waa xadiis saxiix weyaan qala imam abarna cimraan ibnu muusa alqazaaz allaythi waa saduuq qala xadaثna cabdulwaris ibn saciid الtamimi wa iqaة tabt rumya بالqadr walam yahbut cabdulwaris ibn saciid الtamimi waa iqaة tabt waxaa lagu sheegay inuu qadariyi laakiin arrinta ayada ma sugna marka waa nadiif weyaan qaala xadaثna yuusuf ibnu cabd alcabdi waxaa w ninka asaga waa iqaة habtu faadil waric can xasan ibn abi xasan اbصri waa imaamkii can abi bakrata nufay ibn xaariث radia اllahu taala arda qala wuxuu yihi nufay ibn xaariث kuna waxaan cinda rasuul ayaa la joogna sal slm fankasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay fakharaja rasul rasul kale ayaa baxay sal slm yajuru isagoo jiidi ridaahu go-iisii ayuu jiidayaa go-i garab u saarnaa ayuu dhulku qayb ku jiidi qofku markuu hambarhambar usoo bax ama wax uu ka naxa u arka isma hubayani isagoon isku aadnayn ayuu soo bixi xata intaha ilaa uu ka taga nabigana sal slm ugu ekaado ila masjid masjidka wa haaba ilayhi اnaas dadka ayaa usoo ururay dadka ayaa usoo ururay fasallaa bina wuxuuna dujiyey rakcatayn laba ragc ayuuna dujiyey laba ragcd abaan laba ragca waxaa weyaan waa laba raca tiiba ragcad kale ay laba ragca ay dul saaranta weyaan fasallaa binaa rakcatayn u dujiyey falamaa goortii inkashafat ishamsu qoraxda ay faydantay qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slm ina shamsa qoraxdii walqamara dayaxay aayataano laba aayadood min aayaati aayaadka alle ka mid ah. yukhawifu llah alweyne ee ku cabsigeliya caza wajalla bihimaa iyaga cibaadau addoomihiisa wa inahumaa iyaga laa yakhsifaani uma madoobadaan limowti axadin qofka eridii walaa lxayaati noloshiisa faida raaytum dalika arrinka hadii ad aragtaan fasaluu tukada xataa yukshafa ilaa laga fayda maa korba iyo waxaa wey madoobaasho oo bikuma dinka idinku sugan saas ayuu nabigeena yihi sal slm wadalika arrinkaana ana ibnan weyn oo lahu nabigu uu leeyahay cala slat slam u dhalay maata buu dhintay waa ibraahim yuqaal lahu ibraahim loo yidhahdo faqaala lahu naasu dadba waxay yidhaheen fi dalika arrinkaas waxay yidhahdeen nabi allo qoraxda way u madoobaatay ibraahim geeridiisa oo kale amaba saas ayaa la dhihi jiray wahaa xadiidkana waa xadiid صaxiix ah weeyaan bukhaari ayaaba weliba soo saaray xadiidkun afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa qaala aimam nas abarna ismaaciil ibn mascuud اljaxdari wa iqa qala xadaثna khaalid ibn اxariث اlhujaymi wa iqaة habt can ashca ashca ibn cabdilmalik alxumraani ashca ibn cabdilmalik alxumraani wa iqaة habt can xasan ibn abi xasan اbصri can abi bakrata nufay ibn xaariث ana rasul rasul sal slam sala wuxuu tukaday rakcatayn laba rakca mila salaatikum salaadiin oo kale haadihi etana wadakara wuxuu sheegay kusuufa ashamsi salaadiina aad tukanaysaan muxuu la jeedaa saa u tukataan kusuufka salaadda kusuufka u tukanaysaan haddii ay saa tahay wax aad qurux badan oo qiimo badan weeyaan haddii aad mila salaatikum salaadiina caadigo tukanaysaanna waxaa weeyaan sujuudda iyo meelaha kale waa iska shabahan laakiin rukuucda way kala duwan yihin abcan baabu ama qadru اqira'ati fii salaati اkusuf baabu qadri اqira'ati akhrinta qadarkeeda ayuu baabkan u baabayay fi salaati اkusuf salaada qorax madoobaashada qadarka la akhrina ayuu baabkan u baabaya waa muxuu ahay ragcada koobaad suuraة اbaqara akhrin la eg amaba salaadii o dhan ba suuraة اbaqara inta la akhriyo waa suuragal labadaba adin kun afar boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala اimam النasي alي mt abarna mxamed بn slmة الmuraadi wa iqaة qala xadaثna ibn اqasim cabdiرaحman qasim wa iqa can malik bn anas imam اhijra waa imaamkii qaala xadaanii waxay warramay zayd ibnu aslam wahiqatu caalimu yursil can caطaaء bni yasaar wahiqatu faadilu saaxiba mawaaciid cibaada can cabdilahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma cabdilahi bn cabaas bn cabdilmuطalib ibn cami الnabiy salى اllahu alayh ali waslm xabr اlumma wa turjumaan اlqur'an allahuma faqihu fi اddiin wacallimhu aلta'wiil markuu nabig yih sal slam ood u ducey ducadii ayaa ku dhacday qaala wuxuu yidhi khasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay fa sallaa nabiga al mxuu adujiyey fa waxaa tukaday rasul ayaa tukaday sal slem wannaasu dadkana macahu isaga ay la jiraan ama dadka la jirkooda ama dadka ay la jiraan weeyaan fa qaama nabigu istaagay marka qiyaaman istaagitaan tawiilan dheer qara'a wuxuu akhriyey naxwan min suurati اlbaqarati suurat albaqara wax u dhigmo ama ku dhow ayuu nabigeena sala allahu alayh waslm akhriyey qaal wuxuu yidhi uma intaa kadib rakac wuu rukucay nabigeena sal slm rukucan rukuc tawiilan ee dheer uma intaa kadib rafaca madax ayuu kor u faqaama wuxuu istaagay nabigeena qiyaaman istaagitaan tawiilan aad u dheer wa isagana duuna alqiyaami alawal istaagii hore wuu ka hooseeyaa uma rakaca nabigu rukuci rukuucan rukuc tawiilan ee dheer wa huwa rukuucdana duuna rukuuci lawl rukuucda hore uu ka hooseeyaa ama uu ka yaryahay uma intaa kadib sajada nabigan uu sujuuday sala allahu alay slam uma qaama u istaagay qiyaaman istaagitaan tawiilan dheer wa huwa isagana istaaggaas duuna alqiyaami alawal istaagga hore wuu ka hooseeya uma intaa kadib rakaca nabigan uu rukuucay sal slm rukuucan tawiilan rukuuc dheer wa huwa rukuucdana duuna rukuuci alawal rukuucda hore wuu ka hooseeyey uma rafaca madaxayu kor u qaada nabigana sal slm faqaama wuxuu istaagay qiyaman istaagitaan tawiilan labada rakac buu isu ken raaciyey wa huwa istaaggana duuna alqiyaam alawal istaagga hore mid ka hoosey wayaan uma intaa kadib rakaca nabigu rukuc sal l rukuucan rukucitaan awiilan dheer wa huwa rukucdana duuna rukuc ilawal rukucdana uu ka hoosayey uma intaa kadib sajada nabigu nuu sujuudin sala allahu calayh wasalam uma insarafa salaadda iyuu ka gidoomay waqad tajallat wlxaal qad tajallat ay faydantay ashamsu qoraxdii faqaala nabigeen wuxuu yidhi sal slm ina ashamsa qoraxdii walqamara dayax aayaataan waa laba ayadood oo min aayaati aayaadka alle ka mida laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaati noloshiisa faida ra'aytum dalika arrinka haddii aad aragtaan fadkuru اllaha alweyne xus caza wajal qaaluu waxay yihahdeen saxaabadii ya rasul rasuulka allow meel tirtiran ma haysaan baaba'san nuskadeenna xariiq dhan ayaa maqan meeshan xariiqaas marka waxaad ku qortaan ama kala qorte qaaluu waxay ya rasul rasuulka allow ra'aynaaka waxaan ku aragnay tanaawalta inaad la soo شhayan shay aad laacday fii maqaamika meeshii aad taagnayd haadaa ekana fii maqaamika booskaada haadaa ekana adoo taag inaad wax laacday ood gacanta muxuu aha saas ayaan aragnay uma kadibna ra'ynaak waxaan ku aragnay takackacta inaad gadaal u soo guratay oo dibgurasho dibgurasho aad samaysay qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm innii aniga ra'aytu waxaan arkay aljannata jannada ayaan arkay aw amaba uriitu waxaa lay tusiyey aljannata jannada ayaa lay tusiyey shaku min araawi fatanaawaltu minha waxaan ka soo qaatay amaba aan u gacan taagtay cunquudan roqob amaba gacan mooska ee gacan loo isticmaala roqobtana midhaha kale ayaa loo isticmaalaa walow akhadtuhu haddii akhadtuhu haddii aan soo qaadan lahaa la akaltu minhu waad cun lahaydeen maa baqiyat addunya adduunyada intay baaqi tahay <laughs> inkama dhamaadeen waad cun lahaydeen alla nabig muxuu nooga soo qaadi waay sal allah alay slam shaqada waa iska dhaafi lahen cibaada iskaga jeesan lahen in dad badanoo muxuu aha hadda aan u baahnayn inay shaqaystaan ay shaqa ku mashquuleen bini aadamkana walan yamlaa jawfahu ila turaab wadaadka radda kitaabka halkaa fadhiya haddii bilyan dollar la siiyo isagoo subaxdii dhexda xirno muxuu ah arki doontaan kabaha ay ka dhammaadeen sidoo ordi uu siha waa sii kordhi man zaada dirhaman zaada alhawa abadan hadda soo isma dhahdaan mararka qaar warniyo ninka hebel ahay on qaraabada ahena oo intaasoo dhaqaalay wax ahaayo ba intaa baabuur intaasoo fulaan intaasoo waxaa weeyaan deegaan intaasoo warshad ninkan muayar toban masjid iyo labaatan masjid iska dhiso oo intaasoo soo inkuma soo dhacda cariyaa kusiiy adiga adna saan baa lagu dhihi bini aadamka xaqiiqa wax la yaaba wa ilan dadka isku wada mid maaha bini aadamka wax alla u siiyey subxaana wa tacaala ma isku wada taqwa isku wada taqwo maaha isku noocna maaha maca daalika dadka maxaa wada simay ama isu dhoweeyey milyan qof haddii ay haysataan min bilyan inta wax bixini oo waxaa weeyaan oo habkii la rebaxu qabani maxay leegihiin bal qiyaas adinka hadda tusaale ahaan north eastern dadka ku nool ayagoo maan aad u aqaanaha ila yaabeen in aad ugu miaaliyo dadka north eastern ku nool dad ba aad dhaqaalo badan u haysta hadda koleyba north eastern maba joogayaan oo koleyba sii sotaga meelaha ay imaanayaan north easternna waa la ba'ayaa oo madaaristii aa wada dumi oo masaajidii aa wada caradan in badan oo ka mid ah oo agoontii aa wada muxuu ahaa baahan waxaa laga yaabaa hal nin oo ragga reernimada istan oo dhaqaalaha ilahi usiy subxaana watacaala inuu saddexda degmo gaarisa iyo nawaaxigeeda iyo mandheera iyo nawaaxigeeda iyo wajeer iyo nawaaxigeeda hal nin wax alla wixii ogaadhaho jooga inuu kafaara qaadi kara raashin uu ka dhejin kara weligiis waxbana ay kaaga naaqusayn ayaa laga yaabaa ilan waxyaabaha canuga agoonka waxaa ku filan afartan doolar bishi soddon doolana ku filan marki laiskugu dardaro iyo wa labaatan shan doolar ataa la gaarsiin karaa marka aw dadki isku cibaadama qaar baa muxuu aha aad alla ugu baqa oo soon naafil aan ka tegin oo haakada laakiin walan yamla jawfahu ila tiraaba u taagano qofki waxaan maba ku filna adiga waxaan ad leeda ninkan maba ku filnaba bilyankaas dollar kuma filno agtii waxba kama ahan waxay la tootay adoo muxuu aha kun shilin jeebka ay kugu jirta kun shilin maxaa hadda agoon ka qabani kun shilin oo jeeb kugu jirta agoon maxay tari akhyaarey bal ka jawaaba may waxba ma tari saasay u joogtaa ilaa man raxima rabuka qofku ilah naxariiso baab kale oo dee khayr wala doona yani waa baab kale baab kale weyaan marka dadka qofka taajirka oo dhaqaalo haysto weligiin ha u malaynina yaanan loo malaynin qofka yani qofka wax haysto oo dhaqaalo agtiisa ay tuuran yihiin nabigeena wuu diiday sal slm laysa alhinaa bikarat alcarab walaakin alhinaa hina nafs nin waaan garanayaa oo xirow oo jaamacadda meelaha marna madiina la joogi jira marka dam riyaad aaday ayaa waxaa weeyaan eh, xajka marka la yimaado dad de eh, waxaa yimaada waa taqaanaa inta badan xajka dad dhaqaalo haysta ayaa yimaada isna waa faqiiro sideedaad boqoloo riyaal oo udhiganta laba boqoloo dollar ayaa jaamacadda laga siiya ardayda kooxaadu fiican laakiin marka loo fiiriyo sudan iyo masr iyo kuwan waa tujaar marka sideeddiisa boqoloo dollar ayuu qaataa nin kasta oo dhaqaalaha isaba yimaadana isagoo maamartiqaadi marka dadku ay la yaabayaan ninkaan miskiinka sideed boqolo doolar qaata oona ummadina hakada inama alhinaa hina nafsi waa wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifu wahuwa khayr raasiqiin aburu'uus waa ti aan soo marayn soo mahin ninka aburuusa ah, abulkirsh waru'uus ninkii sacuudigaha ah. alcumum marka waxaa weeyaan baabkaas waa baab cajiib ah baabkaas baab ajiib weyaan marka qofka haddii aad aragto qof dhaqaalo haysto dhaqaal haysta hadhihin laakiin qof xataa wax yar haysto waxbixin hadii ad arag kaas dh kaasaa dhaqaalo haysto kaasaa nool adduuna nool aakhirana nool zuhayr bin abi zuhayr bin abi salma ayaa waxaa muxuu u dhihi jiray oo beytkiisa wuxuu dhihi jiray waman kaana daa fadlin fayabkl bifadlihi calىa qowmihi yustagna canhu wayudamami qofkii ilaahay wax dheeri uu siiyo maalkan baa marka yadoo asaga abaaray kadibna maalka asagaha dadkiisii tolkiisii iyo raximkiisii iyo dadkii mudnaa inuu siiyo kala bakhaylo laba arrimood ayaa dhici yustaqna canhi looma jiifay horta cid u joogi ama u joojini adduunkii hebela muxuu wax diiday ciddihii lama ark abadan yustaqna canhi waa laga maarmi tan labaadna way damami bakhiilka xumaa warkii ma hanugu leexin war naga duwa isagoo ninkii jooga ayuu dhimanayaa xayun mayit hanugu leeinin soo ma arkin soo ma jirta inta intaana waxaa laga yaabaa dad nin walba dad un aqribadiisu tujaar way joogaan tujaarta marka laba qaybood waa qayb inagu leexiyi la dhaha iyo inaga leexiyi kuwa la yirahdo waa labadaas sooma marka kolleyba baabkaas waa baab cajiiba waa yahay qaybtii bayaadka eedan ku jirna xadiidka kun afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad bayaadkii qaaluu waxay yaheen rasu rasuulka allow ra'aynaaka waxaan ku aragnay tanaawalta adoo muxuu ahaa laacay shay-an shay fii maqaamika booskaada haadaikan adoo taagan uma kadib ra'aynaka waxaan ku aragnay takackacta adoo muxuu gadaal u gurtay qaala wuxuu dibgurasho sameeyey inii aniga qaala wuxuu nabigan ala sl slam innii aniga ra'aytu waxaan arkay aljannata jannada aw amaba uriitu ljanna jannada ayaa liitusiyey waa shaku min araawi fatanaawaltu waxaan soo muxuu ahaa laacay cunquud minha xaggeeda cunquudan roqob amaba gacan walow akhadtuhu akhadtu haddii aan muxuuha soo qaadan lahaa la akaltum waad cuni laydin minhu xaggiisa maa baqiyat dunya addunya inta ay baaqita weyaan wara'aytum naara naar ayaan arkay falam ara ma arkin alyowma kalyowmi maanta oo kale mandaran aragti qau weligii wara'aytu waaan arkay yani mandar ka xun weyaan aragti ka xun wax la arko wax ka xun weyaan ama wax la arko oo ka xun waraytu anaka akara ahliha naarta ehelkeeda kuwa u badan annisaa inayaan arkay yuu nabig sal alayhi waali wasalam qaal waay ya rasu lima ya rasul rasulka allow maxaa ilaa hooyayaalkeen weeyaan gabdheheenna weeyaan xaasaskeenna weeyaan waa aqribadeenna habaryaalkeen weeyaan iyaga maxay naarta u bateen waa wax xanuun badan xaqiiqatan arrinta iyada qofka inay danqisa inay danqisa weliba laga shaqeeya sidii ay naarku geli lahayn in laga shaqeeyo keligaa inaad muxuu ahaa isla xarbis maaha qaal waxay ya rasul lima ya rasul rasulka maxay arrinkaa u dhacday qaala wuxuu yidhi bikufrihinna gaalnimadooda bikufrihinna diidmadooda gaalnimadii caadigeed haba malaynina ma aha ya waxaa weye diidmadooda weeyaan bikufrihinna diidmadooda iyo inkiritaankooda qiila waxaa li yakfurna billaah ma alla ku kufrinayaan waa gaaloobayaan islaamaday ka baxayaan qaala wuxuu yidhi yakfurna waxay diidayaan oy jasaar ku noqonayaan alcashiira dhaqan wanaaggii ixsaankii iyo dhaqan wanaagii ay diidayaan oy dafirayaan wayakfurna اlixsaan ixsaanka loo samayna low axsanta haddii aad u isaan samaysa wanaag ilaa axdaahuna midood addahra weliga uma kadibna ra'at ay ka aragtay minka xaggaada shayan xoogo wax lagaa qoonsaday ila bini aadamka moogta iskuma toosnaanay mar un kaa yara liicaysaa qaalat waxay leedahay maa ra'aytu maan arka minka xaggaada khayran wanaag qatu weliga weligay wax khayra kaalama kulminay kudhihi xataa yowma almisk ma ninkii xaaskiisi miskiga dhegeliy barkad intuu geliyey jubaq dhex siiyey kadibna maa rayt minka khayran qata ku tiri walaa yowma almisk walaa yowma almisk <laughs> gabadha raalli ha ahaadeene kale ardaydan waa gabad yihiin maqli doonaane mas'aladaas waa mas'ale marka muxuu ahaa runtii maxay ta marka waxaa weeyaan waa wax hariize ah dhanka raxmaddana ayaga ayaa rag ugu badan iskuma dhowo waad aragteen oo hadda markay naxariis noqoto waxaa laga yaaba qof miskiin ah oo indhool oo halkan fadhiyo oo amoola oo halkan fadhiyo hadii aan soo wiil iyo gabadha la shay soo maraan oo wiilkana oo boqol shilinta ku wata gabadhana ay boqol wadato gabadha markay aragta naxdinta ay naxda boqolkii markiiba u dhiibaysaa kanna waxaa laga yaabaa inuu intuu haddii aad ugu fiican intuu meelahaas aada uu soo shili shilimayo tobanka shilin <laughs> laga yaabaa marka gabdhaha ayaa ka naxariis badan shaki ma laha laakiin jaanibka kalena xagga caaifadda maarata caaifadana way ku badan yihiin caaifadda way ku badan yihiin caifadan ilahi wuxuu geliy subxaana watacaala inay ugu naxariistaan ilmahan iyo haynkan ilmaha saxaradoodii oohintoodii soojoodkoodii xanuunkoodii nuujintoodii waa kada yani xaalada aad koley aad laga hadlayin intaasu ilaahay inay caaifada u helaan ayuu ilaahay ayuu xataa naasihi ayuu wuxuu geliyey inuu caano u geliyey oy ka cabaan ilmihii caaifadaas marka wax ilaahay xikmadiisi ku dhisan dhanka kalena waxaa weye inay hilmaamaan wanaagi dhibka mar dhibkaa u keeni anuu cudurdaarna dhibka keena waxaa ka mid a mar caadadii ayaa ku dhacdayoo misaajkeeda iyo xaaladeeda aag iskuma toosna mar xamli midi kale adiga hadalka yaroo lagu yidhaahdo amaba jugtu ku soo gaarto waad u adkaysani iyada laakiin hadalkaa yar ayaa laga yaabaa inay hal sano ay la xanuunsato ama bil ay la xanuunsanto marka muairaadka waxyaabaha iyada saameyna oo hilmaamka u keena aad u tiro badan marka dhankaana bal ha laga eego marka nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay yacni bikufrihina alcashiir dhaqan wanaaggii idinka dhexeeyey laakiin dheg jalaq looma siiyo oo waxa ay samaynaan iyo wanaagga ayaa ka daran waxay diidayaan hal maalin meesha ay gabar marto oo ixsaanka ay guri ka samaysay toban sana hadduu ninka isku dayo inuu gaarin ayaa laga yaabaa marka dumarka jasaahum allah khayr inay naar ku xaroonin ha laga shaqeeyo oo kufraan cashiirka halaga ilaaliyo waxaa weeyaan eh, sidoo kalena kufraan ixsaanka halaga ilaaliyo midi kale cibaadayarin ma jirta oo markii dhiig uu ku dhaca cibaadalana ku dhici wahaakada waxaa weeyaan eh, jawaanib badan soon la-aan ayaa ku dhici eh, hilmaankooda tiro badan kiibada eh, iyo marka iyaga isu yimaadaan inay muxuu aha heblaayo saasay u libisneedoo saasay ahaydoo kanay ahaydo waxyaabo badan wakhtiga ay isu yimaadaanna kiibadana qayb ay ka qaada ka qaadan shaki mala qayb ay ka qaadani oo ragga iyo dumarka yaa kiibo badan horta xagga in lisxantayaa badan ayaga miya loo yarma haystaan of loo yarma miyaca oo ayaga difaaca loo allah keena xaaji nuur loo ma lahan ayaga caw looma haya ayo khalaas allah u naxariisto ya sheekh abadan saa soo ma ciil baa loo qaba miya <laughs> waayahay baab اljahri jahrida jahriyu baabkaan u baabay biqira'ati akrinta fi salaati اkusuuf salaada qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka marka ay dhacdo qur-aanka in kor loo qadayu baabkan u baab yahay weeyaan malaa waan sheekayn waa dib aan u dhacnay xadid kun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadis saxiix weeyaan qala alimam nas alي akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qala anba'ana alwaliid ibnu muslim iqat kaiir tadriis wataswiya qala xadaثna cabdiraxmaan ibn namir alyaxsubi iqat lam yarwi canhu hayr اwaliid waliid ibn muslim qofaan ahayn wax ka wari gacan laguma haayo waan soo marnay waa marka labaaduna soo maraan filaya mar saddexaad miyaa xusuustaan anhu isaga samic wuxuu ka maqlay ninkan cabdiraxmaan ibn namir waa marka yaxsubigaas waa iqa halkaas u daaya marka haddii cabdiraxman ibn namir aad aragtaan oo ree yaxsuba waxaa weeyaan nisbadaas la waa iqa weeyaan أنhu isaga samع wuu ka maqla زuhriy mamed شhab زuhri ayuu xadis isagoo ka warrama can curwata bn zubayr can caiشhaةa radi allah ta ardaha an rasul lah wuxu ka wary sl slm anhu rasulkeena sl wuxuu tugay arba racaatin afar racca fii arbaca sajdaatin afar sujuudood ah wajahara maxalu shahidku waa xagge wajahara fiiha wuxuu la jahray biاlqira'ati arinta hoos looma dhigaayo kulamaa goor alla rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaadan qaal wuxuu le samic allahu liman xamidu rabbana walaka alxamd ayuu dhihi xadiiska daciifkaah marka mujedeen oo ahaa falam nasmac sawtan sidaas inaydan filaya baabu tarki aljahri biqira'a waa daciif marka asna waa kan haddii in laga taga qira'a ay noqoto xadiis soo imaan doona waa daciif baabu tarki aljahri koruqaaditaanka in laga taga fiiha ay fii salaati alkhusuuf walkusuuf bilqira'ati akhrinta in lasaga tago oo hoos loo dhiga ayuu baabkan ubaabay xadidkan afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa daciif xadiidka waa daciif qaala alimamu nasai alي axbarana camr mansuur annasa'i iqaة habt qaala xadaثna abu nuعaym alfضل بn dukayn waa ثiqة qaala xadaثna sufyaan bnu sufyaan athawri can aswad waa amir muminin fi xadiid can aswad ibn qays alcabdi waa iqa can cabaada ama can ibn ibn cabaad can ibn cabaad ibn cabaad warajulu min bani cabdilqays weeyaan ibnu cabaadkaas magaciis waaa la yihahda thaclaba albasri waa maqbuul maqbuul weeyaan can samura ibn jundub radia allahu tacala arda xadiidka marka ciladiis xaggee ka soo booday mataqaanaa ninkaa maqbuulka weeyaan can samura ibnu jundub iyo sidoo kale khilaafku u khilaafay jahri la-aanta oo axaadiistii kale oo bukhari muslim ku taalay oo saxaabad badan ay soo wariyeen xitaa samuro laftarkiisa axaadiista u wariyey uu khilaafay can samura wuxuu ka wariyey ibnu jundub radi allahu taala arda أن النبي nabgeen sl sلم صaلىa wuxuu dujiyey bihim ayaga fii kusuufi الشhamsi وaraxmad obaadki laa nasmacu lahu sawta codna aanan ka maqlaynin marka waa aciif aciif laa taqm alayh اxuja baab اqowli qowl ayuu baabkan u baab yahay fi sujuudi sujuuda fii salaati اkusuufi salaada kusuufka marka sujuud lagu jira wixii lagu qowli oo la dhihi oo adkaar ah ama ducaa ayuu baabkan u baab yahay xadid kun afar boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa qaala imaam nas calamt abarna cabdullah ibn moxamed ibn cabdiraxmaan ibn miswar azuhriy saduuq qaala xadaثana gundar moxamed ibn jacfar gundar loo yaqaano waa saxiix اkitaab wa fiihi gafla mararka qaar dee waxba yara hilmaam ayaa ku dhacaysa ooga moog mooga mooga ayuu noqdaa can shucba waa imaamkii can caطaa ibni saa'ib saduuqin ikhtalad can abiihi asaa'ib ibn malik weeyaan waa iqa can cabdillahi bn camr caasi radi allahu taala anhuma qal cbdillahi bn camr kasafat ishamsu qoraxdii ayay madoobaatay cala cadi rasulilah nabig sal slm fa sallaa rasulah rasuulka alla wuu tukaday fa ataala alqiyaama istaag ayuu nabiga dheereyay ala sl slam uma kadibna rakac wuu rukuucay fa ataala rukuuc rakuda ayuu dheereeyey uma rafaca kadibna madaxii kor u qaaday fa ataala wuu dheereeyey qaaditaanka iyo istaagitaanka qaala shucbatu wuxuu yihi wa axsabu waxaan u malayna qaala inuu yihi fii asujuudi sujuudana naxwa dalika intaasoo kale oo dheeraynta u dheereeyey inuu yidhi ayaa saas ayaa ii muuqata wajcala wuxuu gadagalay yabkii inuu nabigu ooyay calayhi sala slam fi sujuudi sujuuddiisa oo yanfuqu oo neef dhabo ama uu afuufo waxaad tihahdaba wayaquul wuxuu leey nabigana sal l slam waa maxalu shaahidka marka sujuudda lagu jiro maxaa la dhihi kusuufka rabbi lam tacidnii haada wa ana astaqfiruka rabbi lam tacidnii haada wa ana fiihim rabbi yaa rabbi rabbiyow lam tacidnii imaadan yaboohin haada arrinkan oo inaad ummaddan cadaabta waana ana astafiruka dembi dhaaf aan ku weydiisani rabbi rabbiyow lam tacidnii imaadan yaboohin hada arrinkan waana fiihim anoo dhex jooga inaad cadaabto ilaahyow imaadan yaboohin bal waad ii ballanqaaday inaadan cadaabaynin wamaa kaana lahum mucadibahum wahum yastafiruun saas weyaan falamaa gorti falamaa gorti sallaa nabiga uu tukaday sal sl qala wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu jannada ayaa liisoo bandhiga xataa ilaa maa low madadtu haddii aan taagi lahaa yadii gacantayda tanaawaltu aan ka soo qaadan lahay min qutuufihaa gurbashashadeeda amaba roqobyaheeda wacuridat waxaa la bandhigay calaya annaaru ayaa lii bandhigay fajacaltu waxaan gudagelay anfuqu inaan afuufa amaba aan neef dhabo khashyata an yakhshaakum khashyata an yakshaakum inuu iin e, daboola baqid aan ka baqaa xaruhaa kulaylkeeda ayaan u neefdhabaayey amaba aan u afuufaayey fa wara'aytu waxaan arkay fiiha naarta gudaheeda waxaan ku arkay saariqa badanatay rasuuli اlaahi salى اllahu alayh ali waslm nabigeena calayhi sala sl labadiis halood oo uu hadiyeeyey xaramka ninkii xaday ayaan arkay oo naarta ku dhex jira waraytu waxaan arkay fiiha naarta gudaheeda akhaa bani du ducin reer bani ducduc walaalkood ama qolyahaasu ka dhashay weyaan saariq alxajiij xujaajda xadi jiray tuugga ahaa ayaan waxaa weyaan arkay muxuu ku xadi jiray bakooradii afka qorofnayd ayuu ku xadi jiray faidaa futina lahu xaajiga markuu socdo maradiisii wixii ayuu muxuu ahaa ku qabs meel u fariisanay mar kadibna dadku waa cariiri moogta dadku waa badan yihiin kadibna maradii ayuu saas wixii uu gaari kara ayuu kusoo qabsani faidaa futina lahu haddii la dareemo oo waxaa weeyaan ninkii marada uu ka qaatay uu ka xadaayay uu ku qabto insaxa tacbiir faidaa fuia lahu hadii lagu dareemo oo lagu qabto tuugnimadii qaala wuxuu le hada camal mixjan arrinkan bakoorada ayaa mxuu aha soo qabatay mooy aniga waxaa weeyaan uma jeedin bakoorada iska soo jiidatay saasuu dhihi o wara'aytu waxaan arkay fiiha naarta gudaheed imra'atan ayaan arkay طawiilatan ee dheer sawdaa e madow tucadabu lacadaaba fii hiratin yan yuur awgeed iyo bisad rabadata ay xirtay falam tucima ayna quudinin walam taskha ayna waraabinin walam tadaca ayna isaga tegin iska daynin ta'kuluuha cuntay min khashaashi اlardi arlada cayayaankeeda xataa maatat ilaa ka dhimato ayuu nabigeena sheegay sal ا ly slam ina الshamsa qoraxda iyo wاlqamara dayaxa laa yankasifaani uma madoobadaan yankhasifaani waan soo marnay yaksifaani waan soo marnay marka culimada dhahan kusuufka iyo khusuufka qoraxda iyo dayax labadaba waa lagu magacaabaa adiladooda waa caddahay adiladooda way caddahay weyaan waayahay ina shamsa qoraxdii walqamara dayaxan laa yankasifaan uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaati noloshiisa walaakinahuma iyaga aayataani weyaan min aayaatila aayaad kale ka mid ah faida nkasafat ixdaahuma middood haddii ay madoobaata o qaala wuxuu yidhi facala uu sameeyey axaduhuma midkood qoraxda iyo dayaxii shay min daalika madoobaasho ah haddii ay sameeyaan yani ayaga ma samaynaya waa lagu samayni laakiin ayaga ayaa tajawusan loogu tiiriyey fascaw u degdega u carara ilaa dikriga alla u degdega caza wajal baabu tashahudi ataxiyaadka marka ducadii la akrina waad ujeedaan ducadii maxalushaahidka baabu اlqowli fi sujuudi fi salaati اlkusuuf halkaana baabu الtashahudi wاtasliim fi salaati اlkusuuf in salaata salaada qorax madoobaashada ama dayax madoobaashada in ataxiyaadna ay leedahay salaamo noqsina ay leedahay ayaa halkan baabkan uu baab yahay xadiid kun afar boqol iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mat abarna camr ibn cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir alqurashi saduuq can waliid ibni muslim iqatun kaiiru tadliis watawiya can cabdiraxmaan ibn namir iqa waan soo marnay annahu sala wuuu weydiiyey azuhriy ayuu weydiiyey imaamkii can sunnati salaati اlkusuuf salaada qoraxmadoobaashada ah ama dayaxmadoobaashada sunnadeeda ayuu wax ka weydiiyey ama ariiqeeda qaala wuxuu yidhi akhbarnii waxa ii warramay curwat ibnu zubayr ayaa ii warramay waa iqatun faqiih can caaishata wuxuu kale umm muminiin radia allahu ta an qaalat waxay tiri caaisha kasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay faamara wuxuu faray marka rasu rasulka sal slm rajula nin ayuu faray fanaadaa wuu dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay ana salaata salaada jaamiana salaata salaada ana salaata jaamicatun soo idinma qoran mis jaamicatan baa idin qoran jaamicatun weyaan jaamicatun khayr lahansiy fanaada an salaata ha ana salaata haddii ay noqoto tansib اlisma wa tarfac alkhabr sidaas ayaana qurux badan sheekh maxaa idin qoran idinka ana miya ani hay an الsalaaةa salaada jaamicatan weeyaan faاجtamaca الnaasu dadka ayaa urureen fasala bihim rasul lah ya duji sal slm fakabr allah akbar ayuu nabigeen ala slam uma kadibna qara wuxuu akri qira'atan akrin طawiilatan dheer uma kadibna kabar alla akbar ayuu nabigena sal slm faraka rukuucan waa sidii hore un tii hor habkii hore loo akhrinayo weyaan farakac wuxuu rukuucay rukuucan طawiila dheer midla qiyaamihi aw aطwala uma rakaca rafaca kor buu qaaday raasahu madaxiisa wa qala wuxuu yihi samic allahu liman xamidahu uma qara wuu akhri qira'atan طawiilatan ayuu akhriyey hiya iyadaba adna ka hoosaysa min alqira'ati اlأulى uma kabara allah akbar ayuu yihi farakaca rukuucan طawiila huwa isagaba adnaa min aلrukuuc اأwl uma rafaca raasahu faqaala samic allahu liman xamidahu uma kabara allah akbar ayuu yihi fasajada sujuuda sujuudan طawiila sujuud dheer midla rukuucihi aw aطwala rukuucdii oo kale amaba ka dheer uma kadibna kabara alla akbar ayuu yihi farafaca rasahu ayuu kor u qaaday uma kabara alla akbar ayuu yihi fasajada uu sujuuday uma kabara alla akbar ayuu yihi faqaama uu istaagay faqara'a qira'atan طawiilatan ayuu akhriyey waa ragcada labaad hiya iyadaba adnaa min aluula tii hore ka gaaban ama ka hoosayso uma kabara alla akbar ayuu yihi uma rakaca rukuuc rukuucan طawiilan ayuu rukuucay uma huwa asagaba adnaa ka hoosaysa min alrukuuci اlأwal uma intaa kadib rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaaday faqala wuxuu yihi samic allahu liman xamida uma kadibna qara wuxuu akhriyay qira'atan طawiilatan qira dheer ayuu akhriyey hiya iyadaba adnaa ka hoosaysa min alqira'ati اlula qirada hore fi اlqiyaam ahaani istaagga labaad qiradeedii koobaad ka hoosayso uma kadibna kabara alla akbar ayuu yidhi farakac wuxuu rukuucay rukuucan rukuuc طawiilan ee dheer duuna rukuuci lawl rukuucdii hore ka hoosayso ama ka liidan ka yar uma kadibna kabara alla akbar ayuu yidhi farakaca ama farafac rasu madaxiisa kor u qaaday faqala wuxuu yihi samic allahu liman xamidahu uma kadibna kabara alla akbar ayuu yihi fasajada wuu sujuud adnaa min sujuudi اlأwl sujuudiisa hore mid ka hoosaysa uma kadibna tahada maaluhaahidku halkaa marka uma kadibna tahahada atyaad ayuu nabig lm sl slm uma kadibna sallam uu salaam noqsaday maxalushaahidka baabka marka xadiidka dhan intaan ayuu imaamku keenay raximah اllah faqaama fiihim wuu dhex istaagay nabigeenna faxamid allah alweyne ayuu marka eh, mahadiyey waana caleyh wuuna ammaanay uma kadibna qala wuxuu yidhi shamsa qoraxdu alqamar dayaxa laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaati noloshiisa walaakinahuma iyaga aayataani waa laba aayadood oo min aayaati la aayaadka alle ka mid a fa ayuhumaa koodii khusifa bihi la madoobeeyo ama lala go-a aw biaxadima midkood oo la madoobeeyo fafzacuu ila اllahi alla weyna u argagaxa oo carara caza wajal bidikrin alla xus bidikri salaati salaada dikrigeeda oo salaadii o dhan ayaaba dikri dikriga weyaan dikri alla ah xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat lla akhbaranii ibraahim ibn yacquub aljawزajani waxaa weeyaan iqaة xaafiظ rumya bالnaصb qaala xadaثana daawuud qala xadaثna muسى iبn dawuud الطرطusi wa صaduq فaqih lahu أwham qala xadaثna naafic ibn cmar الjumaxي iqaة habt can ibn abi mulayka cabdulahi bn abi mulayka weeyaan iqaة faqih sodon saxaabada nabigeena ka mid sal ه slm ayuu soo gaaray can asma binti abi bakrin الصdiq radi الlahu taala ardaha وcan abiha qaalat waxay tihi asma binti abi bakr daat nataaqayn salaa rasuul nabiga al ayaad na dujiyey fi lkusuufi salla waxaa tukaday rasuul ayaa tukaday fi lkusuufi salaada qorax madoobaashada faqaama wuu istaagay faaaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey uma kadibna rakac wuu rukucay faaaala rukuuc rukuucda ayuu dheereeyey uma rafaca madaxiisa ay kor u qaaday faaaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakac wuu rukucay faaaala rukuuc rukuucda ayuu dheereeyey uma rafaca kor madax ayuu kor u qaaday uma sajada wuu sujuuday faaaala sujuuda sujuuda ayuu nabigan dheereeyey sal slam uma kadibna rafaca madaxu kor u qaaday uma sajada wuu sujuuday faaaala sujuuda ayuu dheereeyey uma qaama wuu istaagay faaaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakac wuu rukucay faaaala rukuuc rukuucda ayuu dheereeyey uma rafaca rasul madaxiisa kor u qaaday uma rafa mada kor u qaaday faaaala qiyam istaag ayuu dheereeyey uma rakac rukuci faaaala rukuc ayuu dheereeyey rukucdii uma kadibna rafaca kor ayuu qaaday madaxiisii uma sajada wuu sujuuday faaaala sujuudi ayuu dheereeyey uma rafaca madaxii kor u qaaday uma sajada wuu sujuuday faaaala sujuudi ayuu dheereeyey uma kadibna rafaca madaxii kor u qaaday uma kadibna insarafa salaadii ayuu ka gadoomay waa salaam noqsigu ya salaam noqsigii ayuu halkaas koley kusoo qaaday insarafadaas macalshaahidka insarafadaas inay tahay u badanto allahu aclam baab lqucuudi fadhi lagu fariisay baabkan u baabiya almimbari mimbarka bacda salaati اkusuuf qoraxda markay madoobaata salaada la tukada kadib marka la tukada in mimbarka lagu fariisto ama mar istaagin ha noqoto ama fadhi ha noqoto weliba qaaliban waa istaaginida ayuu baabkan ubaabiya xadid kun afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasacani akhbarna maxamed bin salmat almuraadi iqatun ibn wahb maxamed bin salmat almuraadi ma iqatun tabt mise waa iqa iqatun tabt sooma iqatun tabt weeyaan camn wahb abdullahi bin wahb almisri waa iqatun tabt faqih عن عمر بن الحارث المصري وثقة فقيه حافظ عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان صمة أنصاري أحسنتم أن عمرة بنت عبد الرحمن وثقة حدثت الأنصاري وهي ثقة xadaثت waxay u sheegtay أنa caaشhaةa radي الlahu ta anha qalat waxay tir caaشha ina النabiya nabigana sl slm kharaja uu baxay makhrajan bixitaan ayuu nabigana baxay alah slat slam kharaja khuruujan oo kale waa fakhusifa biالshamsi qoraxdii ayaa la madoobeeyey faqusifa bihamsi qoraxdii ayaa la madoobeeyey fakharajna waxaan baxnay ila xujrati qolka banaankiisaan u baxnay ay daahir alxujra weeyaan faijtamaca ilayna nisaaun dumar ayaa nagu soo uruuray faaqbala ilayna rasula rasuulka ayaana soo qaabilay calayhi salatu slam wadalika xilligaana daxwatan barqin ayay ahayd faqaama nabigan u istaagay qiyaaman istaagitaan tawiilan ee dheer uma kadibna rakacuu ruku rukuucan tawiilan rukuuc dheer uma kadibna rafaca rasu madaxdii ay kor u qaaday faqaama wuu istaagay duuna alqiyaami alawal istaaga hore mid ka hooseeya uma rakacuu rukuuca duuna rukuucihi rukuucdiisii in ka hooseysa uma sajada wuu sujuuday uma qaama u istaaga aaniyata ragcada labaad ayuu istaagay fasanaca wuu sameeyey mila dalika arrinkaas oo kale ilaa ana qiyaamahu istaagiisii iyo rukuucu rukuucdiisii duuna rakcati اuulى rakcada hore u ka yaraayeen uma sajada wuu sujuuday watajalat shams qoraxda ayaa faydantay falama insarafa goortuu nabiga salaada ka gidoomay qacada cala mimbar mimbarka ayuu nabiga ku fariistay sala اllahu alayh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi fii ma yaquulu wuuu ahaa wuxuu yidhi hadalkiisa wuxuu ahaa ina annaasa dadka yuftanuun waxaa lagu fidnayn doonaa fii qubuurihim qubuurtooda ka fitnati dajaal masiix dajaal fitnadiisa oo kale ayaa lagu imtixaami doona imtixaan adag ay ku mari doonaan baabu kayfa alkhuba fi lkusuuf baabu kayfa alkhuba khudbada siday tahay fi lkusuufi qoraxmadoobaashada ayuu baabkan u baab yahay habka khudbada loo khudbayna markii salaad kusuuf ay jirta ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo شhan boqol meel adag ayaan alxamdullah caawa gaarnay ilaha kuma subxana wa tacaala waa xadiid saxiixa qaala alimam النasي alي mt abarna isxaaq ibn ibrahim alxandli qala xadaثna cabda cabdaة ibn sulayman اkilaabi ثiqaة habt qala xadaثna hishaam ibn curwa wa ثiqaة faqih can abihi abi sacud bn zubayr wa ثiqaة faqih can caaishaةa radi اlahu ta iqaة habt faqih labadaba can caaishaةa radi اlahu ta a qalat umna caaisha khasafat الshamsu ayaa madoobaatay calaa cadi rasul rasulka zamnkii sal slm faqaama wuu istaagay nabigeena fasalla wuu tukaday faaطaala alqiyaama ayuu dheereeyey jiddan yani in badan ayuu dheereeyey si daran ayuu dheereeyey istaagii uma kadib rakac wuu rukuucay faaala rukuuc ayuu dheeray jiddan uma kadib rafaca madaxuu kor u faaala qiyaama istaag ayuu dheeray jiddan in badan waa oo muxuu adag wa huwa istaagana duuna alqiyaami alawali istaag hore ka hooseeyey uma rakac wuu rukuucay faaala rukuc ayuu dheereeyey wa huwa rukuucdana duuna rukuuci alawal rukuucda ayuu ka hooseeyey uma kadib sajada uu sujuuday uma kadibna rafaca rasahu madaxdii kor u faaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey wa huwa istaagana duuna alqiyaami alawal istaag hore ka hooseeya uma rakaca wuu rukuucay faala rukuuc ayuu dheereeyey wa huwa rukuucdana duuna mise rukuucda weyaan wa huwa rukuucana duuna rukuuc uma rafaca madaxii kor u qaaday faala ayuu dheereeyey wa huwa istaagana duuna alqiyaami alawali hore uu ka hooseeyey uma rakaca wuu rukuucay faala rukuuc ayuu dheereeyey wa huwa rukuucdana duuna rukuuc alawal uu ka hooseeyey uma sajada wuu sujuuday nabigana sala allahu calayh wasalam fafarqa wahuwa duuna rukuuc awal uma sajada wuu sujuuday fafaraqa wuxuu ka faaruqay min salaati salaadiisa waqad juliya walxaal qad juliya juliya la fayday can shamsi qoraxdii faqaطba الnaas ayuu khudbeeyey faxamid allah alweyn ayuu mahadi waafna caley wuuna amaanay uma qaala wuxuu yidhi ina الshamsa qoraxdii walqamara dayaxa laa yankasifaani umadooba limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaati noloshiisa faida ra'aytum dalika arrinka haddii aad aragtaan fasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta salaadii sadaqa wadkuru llaha alla weyne xusa waa dikrigii caza wajal wa qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxamed nebi moxamed ummadiisiyey innahu shaniya laysa ma ahan axadun qof akyara ka hiiro badan min allah alla weyne caza wajal hiirada waxaa weeyaan waa inaad allah subxaana wa tacaala ka masayro hiirada marka waa hiiro taliiqu bijalaali اllaah wa cadamatihi wa sulطaanihi wa malakuutihi wa kibriyaa'ihi waa alla mid u qalanta xayaatadoo kale wa nolosha alla iyo nolosheenna miyay isleeyihiin waa maya gacanta alla iyo gacanteena miyay isleeyihiin waa maya marka saasa la hala aado oo dhanka kale bini aadamka lala soo aada qofka mucailka ah amaba qofka waxaa weeyaan sifaatka alla taawiisha geliyo marka hore wuxuu ku dhacay tashbiih ilaahay ayuu wuxuu ku shabahay khalqigiis maxaa yeelay marka yadullah marka la yidhi yadkaas biniaadanka yadkiisu tasawurtay gacanta biniaadanka ayaa horta qalbigiis kusoo dhacday markuu alla addoon ku shabahay aya wuuu alla addoon isumeeka markaasu markiiba haddana wuxuu ku dhaha tactiil sifadii ilaahay uu lahaa inuu haddana diido laba cudur oo xumaan badan ayuu ku dhacay qofka asaga marka maxaa ku dhibi ilaahay wuxuu sheegtay istawa cala carshi inuu carshiga alla ku ekaaday ayuu ka saray ka sarmaray cafwan inuu alla ka sarmaray carshigiisa ayuu alla sheegtay istiwaaan yaliiqu bicadamati illaahi wa jalaalihi wa sulطaanihi wa kabriyaahi wa malakuutihi alla mid oqolmowa taadoo kale ha u malayn marka haddii aad laakiin aad tawiil ku dhacdo qofka tawiil ku dhaca marka hore tashbiih ku dhacay markuu tashbiih ku dhacayu marka isagoo ceel ku jiro arkay biiraysan markaasaa wuxuu yidhi haysaad ugu baxdaa haddana mid ka darnuu ku dhacay oo ah tactiil inuu sifada alla inkiro beeladaasu marka laba bala aya umaa qoorta kashtay waa yahay yaa ummata moxamed inahu shanii laysa man axadun qof akhyara ka qiyr badan min allahi alweyne caza an yzni inuu zinaystaan cabduhu addoonkiisa oamat waa zinaysta laysa ma ahaanin axadun qof akyara ka qiiro badan min allahi an yazni inuu zinaysto cabduhu addoonkiisa ow amatuhu ama adoonkiisa ay zinaysato allah wax kaga qiiro badan lama arko xitaa ninkii hadduu zinaysta xaaskiisa way ka qiirooni asagana xaaskiisa haday zinaysto ciyaadan bilah wuu ka qiiroonaya qiirada ayada tan alla ayaa ka alla ayaa ka qiiro badan rabbigan subxana wa tacaala yaa ummata moxamed low taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoon la daxigtum aad qus lahaydeen qaliilan in yar wala bakaytum waxaad oynaydan kaiiran in badan xadiidka u dambeeya daciifka ah, kuna ah, an boqol iyo koobaad waa daciif akhbarana axmed ibn sulayman aruhaawi waa iqatun xaafid qaala xadaana abu daawuuda alxafari mise xufari maxaa idin qoran alxafariyu sax saas weeyaan xaada godan cordaba alkufi haye martabadiis maxay tahay ya hayo ya adinkaan idinka rabaa intaan ku jirno cashir gudihiis can sufyaan aلthawri can aswad ibnu qays alcabdi waa iqa can taclaba ibn cabaad albasri waa maqbuul can samr ibn jundub radi allahu ta arda ana nabiy nabigana sal sl khaطb uu khudbay xiina goorti inkashafat inkasafat shan qorada ay madoobaatay faqala wuxuu yidhi ama bacdu markuu dacadii la imaaday khudbaة اlxaaja ama bacd ayuu yihi weeyaan hada wallah aclam